bismi illahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo saddexaad oo suurat alancaam ka mid a ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay waxyigii ka dhexeeyey shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ayaa ilaahay noogaga soo waramay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala shayaadiinta insiga iyo kuwa jinnigowdha ilaahay dabkood barka kale ayuu u waxyoonayaa shay la dharooday oo baadila ayuu u waxyoonayaa kelin daraaddeedow dha ilaahay wa tacaala rabbigaagu hadduu doonayow dha ilaahay waxigaasoo la waayey ama fali lahayn ka tag ayaa layidhi saydka maxamedka aw kufaarta iyo waxa ay been abuuranayaan oo kufrigiyo kayrkiisa haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxa weeye zukhrufalqowl ayay isu waxyeenayaan buu dha ilaahay shayaadiintu guruur daraaddiisow dha ilaahay iyo inay u iilatow dha ilaahay zukhrufalqowlkaas kuwa quluubtooda aan rumaynin aakhiro iyo inay ka raali noqdaan iyo inay kasbadaan waxay kasbanayaan oo markaasna ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadaabo aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtay baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka dalbeen baa yidhi kufaartu inuu dhexdii dhexdiisa iyo dhexdooda xaakim uu yeelo oo kala xugminaaya qofki markaasi xaq ku taagan labadooda ayaddaa marka sidaasay ku soo degtay xaakimkaasna ayagu waxay rabeen inay ka dhigaan xaakim oo yahuudiya ay ka dhigaan mushrikuulcarabaa sidaas yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen waxaanu doonaynaa maxamedow annaga iyo adigaba dhexdayna inaad xaakim aad samayso labadeena qoladii xaqa ku taagana saas lagu ogaado marka ayagu hadda xaakimka waxay ka wateen axbaarul yahuud nimanka ahay oo maaragtay waa culummadii yahuudeed oo jaa'iriinta ahay oo kufriyey ayay rabeen inay ka dhigtaan amase waxay rabeen baa layidhi kuwa maaragtay a ah fustaqada ah oo nasaaro inay ka yeeshaan oy markaasi ka warrabaan ka warramaan waxa kutubtooda ku sugan oo howsaabta nabiga iyo amarkiisa ilaa nimankaasina rasuulka calayhi salaatsalaam cadaawadiisay ahaayeen mar hadday cadaawadiisa ahaayeen xaq kama sheegaayaan xukunkooda markaasaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay qul waxaa jira sayidka maxamedka ahow saasaa ku qadiran meesha rasuulka waxaa la yidhi sidaa ugu jawow oo waxaad u dhahdaa howdha ilaahay afa kayrallaahi ilaahay kayrkiisa waxaan alla ahaynin miyaan abtaqii dalbayaa xakaman xaakimnimo aan ka dalbaya ilaahay keyrkiisa miyaan xaakimka dalbayahoon xaakim ha ii noqdo aan leh waa maya weye kama dalbaaya qaaliyan beynii wa beynakum weye qaali oo annaga iyo idinka noo dhexeeya miyaan ilaahay keyrkiiska dalbayaa walxaal huwa allana alladii alligu uu yahay anzala dejiye ilaykum xaggiina alkitaaba kitaabka idiin soo qur-aanka mufasalan xaal uu yahay kii la caddeeyey oo xaq iyo baadil lagu kala caddeeyey walxaal huwa allana alladii allihi uu yahay anzala dejiyey ilaykum xaggiina alkitaaba kitaabka qur-aanka idinsoo dejiyey mufasalan xaaluu yahay kii la caddeeyey mubayanan fiihi alxaq min albaatil weeye xaqa lagu caddeeyo baatilka looga caddeeyey waladiina kuwa aatayna aanu siinowdha ilaahi hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu qur'aanku munazalun ku soo degay inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa ka soo degay bilxaqi xaqnimona ku soo degay falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanow dha ilaahi subxaana wa tacaala sayidka maxamedkaahow min almumtariina kuwa shakinaya mid ka mid ah ahaanin hadda muraadka meeshaan laga weeya takhiiru lkufaar weeye gaalada ayaa waxaa lagu sugayaa inuu qur-aanku uu xaq uu yahay hadda marka nimanka axbaaru yahuuda nimanka ay doonaayeen mushrikuulcarab kuwa waxay ahaayeen xuxumay sida kacab ibnu ashraf iyo maalik ibnu sayf iyo ibnu suuriya iyo dadkaasay rabeen marka alla wuxuu ka warramayaa kuwa ahlulxaqa ah oo wanaagsan oo ahlu kitaabka ahu inay qur-aanka inuu xaq yahay ay rumaysan yihin og yihiin markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka tawreeda aanu siinay waa sida cabdulaahi binu salaamiya wa asxaabii ragga la yidhaahdo raggiiba wanaagsanaay oo kitaabku kitaabkoodana rumeeyey qur-aankana rumeeyaa loola jeedaa wixii islaamayo culamaa ulyahuud ahay ayaa laga wadaa yaclamuuna kuwaasi way ogsoon yihiin owdha ilaahi annahu kitaabka qur-aanka ahu munazalun ku la soo dejiye inuu yahay munzaluna waa la akriyaa takhsiis min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi xaqnimona lagu soo dejiyey falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin owdha ilaahi min almumtariina kuwa shakinaayo mid kamid ahaani ashaakiina fiihi wey kuwa shakinaayo watama bayitaam ahaatow dhaadana alla subxaana wa tacaala kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisu way taam ahaatay sidqan min sidqin xagga runta iyo wa cadlan min cadlin xagga cadaalada laa mubadila berdelednama aysan ahaanin likelimaati ilaahi kelimaadkiisa la bedelo wahuwa huwa allana assamiicu allihi maqlaayo weye waxa lagu qawlaayo alcaliimu allihi ku cilmile weye waxa la falaayo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala watamad way taam ahaatow dha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimaadiis hadda kelimaadkuna waade jamacna waa la akriya watamad way taam ahaasow dha ilaahay kelimaatu rabbika rabbigaaga kelimaadkiisa waxay ku taam noqotay axkaam iyo maaragtay mawaaciid ayay ku taam ahaatay oo ilaahay wa watacaala qur-aankaas uu soo dejiyey wax walbaa ilaahay subxaanau wa tacaala uu kutaam yeelay marka alla uu yihi subxaana wa tacaala watammat way taam ahaatowdha ilaahay kelimatu rabbika ama kelimaatu rabbika rabbigaaga kelimaadkiisowdha ilaahay way taam ahaatay sidqan min sidqin tamyiis weeye labadaanu xagga maaragtay runta iyo wa cadlan min cadlin xagga cadaalada oo ilaahay subxaana wa tacaala kelimaadkiisu waxay ku taam noqotay ama ilaahay kelimadiisu cadaalo iyo run ayay maaragtay ku taam noqotay ee cadaalada kelimaadka ilaahay waa taam weeye runta kelimaadka ilaahayna taam weeye marka mar haddii ay sidaas tahay ilaahay subxaanau watacaala waxa markaasi uu rasuulkiisa ku soo dejiyo kitaabkaas qur-aanka ah ilaahay subxaana watacaala xaq ayuu ugaga warramayaa weeye ah, marka hadda ee sidqiga waxaa ka mida akhbaarta qur-aanku uu ka waramayo iyo mawaaciidda ayaa kamida waxa qur-aanka lagu yagoohayo cadliga isagana waxaa weeye axkaamta ayaa ka mida waxaa weeye axkaamta qur-aanka jawr kuma jiro weeye warkaanu marka waxaa weeyaa layidhi ikhbaar min allaahi weeye ilaahay subxaanau watacaala khabar xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay subxaanau watacaala uu ka khabraayo qur-aanka markaasi in la xifdinaayo oo laga xifdinaayo taqyiir iyo tadbiir laga xifdinaayo oo intaasoo dhan aysan ku dhacaynin sida kutubtii naga horeysa ku dhacda weye waxayna ilaahay qowlkiisa sirtiisa ay tahay inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun iyo wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukrin ayadoo marka saasa baytowdha ilaahay laa mubadila bedelid ma aysan ahaanin likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo kelimaadka ilaahay waxay ku taab noqdeen sidqi iyo cadaalo sidaasna lagama bedelaw ilaahay lama nuqsaaninaayo hulki lagu samayn maayo lagu yeeli maayo wahuwa allow allowdha haddana alla subxaanahu watacaala assamiicu allii maqlid badan weye ilaahay waxa lagu qowlaayo alcaliimu allii ku cilmila weeye waxa la falaayo wain in tudix haddaad adeecidow dheh ilaahay agsara man dulkan ugu badan oo fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday yudiluuka waxay kaa luminayaan agtarkaasu can sabiilillaahi ilaahay jidkiisaay kaa luminayaan maxaa yeelow dheh ilaahay in yattabicuuna maa yattabicuuna ma raacayaan ila danna male mooyaane doodoodu waxaa weeye mala weeye ay adiga kula doodaan meytadiyay kugula doodaayaan oo waxay yidhaahdeen wixii ilaahay dilo ayaa ku xaq nimo badan in la cuno waxaa idinku diseen muminiinow marka alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala khitaabku waa rasuulka calayhi salaatu salaam iyo qof kastoo mu'min khitaab uu ka suurtoobo maxaa yeele arrintaanu markasta joogto waaye adduunkan aynu joogno mar walba agtariyadiisu way xun tahay inta xun ayaa badan mar walba saas weeye sunada ilaahay yaaba ku bilaarsatay markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala wa in tudic haddaad addeecdidow dha ilaahay haddaad raacdo agsara man zuulkan ugu badan oo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday agsara man fil ardi waxaa weeye kufaarta weeye yudiluuka way kaa luminayaanoo dha ilaahay kuwaas can sabiililaahi ilaahay jidkiisay kaa luminayaan diinta ilaahay kaa luminayaan maxaa yeele agsarka waa xun yahay waxayna markaasi kaaga luminayaan in yatabicuuna intaa naafiye weeye maa yatabicuuna ma raacayaan buu dhah ilaahay kuwaasu ilaa danna mala mooye waxa ay daba socdaan waa wax malamala ah wax xaqiiqa ma hayaan mujaadarada ay kuula doodaanaa kamida ah maytada amarkeeda oy yihaadeen wixii alla uu dilo ayaa maa qatala allaahu axaqu an ta'kuluu mimaa qataltum yidhaahdeen wixii ilaahay uu diray ayaa ku xaqnimo badan inaad cuntaan waxay idinku disheen oo waxay leeyihiin meytadan waxaa weeye waxay idinku disheen ayay maaragtay shaqay badan tahay maaayla meytada ilaahay waa diray leeyihiin wixii alla diray baad leedihiin waa shay xaaraama ah. wixii idinku disheenna waa xalaal baad leedihiin taas wax ka jira ma jiraanay leeyihiin hadalladaasaa kamida ah waxyaabay ku doodaayeen marka alla inoo dhahay subxaanau watacaala wa in hum maahum kuwaasi ma ahanow dha ilaahay hadalladaas ay leeyihiin ilaa yakhrusuuna kuwa been abuuranaayo mooye wa in maahum ma ahanow dha ilaahay kuwaas ilaa yakhrusuuna ilaa yadibuuna weye kuwa ku been sheegaan moona fii daalika arrintaas ina rabbaka rabbigaagu ilahay saydka maxamed kahow huwa rabbigaagu aclamu alii ogsoon weye caalim ku ah biman duul ayuu caalim alla ku yahay yalilu ka lumaayo can sabiili jidkiisa ka hadda waxaa weeye ayagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa dad lumay oo maaragtay yaa diintu aabbaa'oodi iyo dhaqankoodii ka tegay oo xumaaday ka dhigayaan ayaguna wax toosan bay iska dhigayaan marka arrintaas ilaahay addoomankiisa isaga ayaa yaqaan allah wuxuu dhahay ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaagu aclamu allihii ogsoomaya oo caalim ku ah man duul yalilu lumaaya can sabiilihi jidkiisa ka lumaayo qofkii waddadiisa ka lumaya ilaahay waa ogyahay haddana alla wuxuu dhahay wahuwa alle aclamu allihii ogsoon caalim ku ah bilmuutadiina kuwa ku hanuunaayene ilaahay caalim ayuu ku yahay mid walbana alla waa jaasinaya oo kii waxaa weeye jidka ilaahay ka lumane ilaahay cadaab ayuu ku jaasinayaa kii waxaa weeye ku hanuunna janna ilahay ku jaasinayaa fikuduu cunal dha ilaahay mu'miniinow mimaa kii dukira lagu xusay ismullaahi ilaahay magaciisa calayh korkiisa oo isimka ilaahay lagu gowracay in kuntum haddaad ahaateen biaayaatii ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaaya hadda meeshaan waxaa laga waramayaa waxaan soo marnay inay yidhaahdeen mushrikiintu meytada oo maaragtay ilaahay jiray ayaa in la cunay xaq tahay waxaad idinku disheen ayayna ka xaqnimo badan tahay saasay yidhaahdeen maxaa yeele rasuulka calayhi salatusalaam iyo mushrikiintu waxay dhaheen waxaad nooga khabartaa maxamedow sida markay dhimato yaa dilay yidhaahdeen markaasuu nabigu waxau dhahay ilaahay baa dilay markaasay waxay yidhahdeen waxaad sheeganaysaa wixii adiga iyo asxaabtaadu aad disheen inay xalaal yihiin wixii eyga dilo iyo baalka siqarkay la yidhaahna inay xalaal yihiin wixii alla uu dilana xaaraam ay yihiin seed u sheeganaysaa inaad marka alla caabudayso waxuu dilaad ba leedaha waa xaaraama ah, oo aadan cunaynin markaas wixii rabbigiina uu dilay famaa qatlahu llahu xaqu yidhahda wixii alla dilaa ku xaarnimo badan an ta'kuluuhu mima qataltum antum waxaa idinku disheen kuwaasaa ka xaarnimo badan yidhaahdeen taas marka markay yidhaahdeen maytada sideedaba waxaa weeye isimka ilaahay laguma xuso waa shay iska dhinta weeye warkoodaasaa marka hadda ilaahay radinayaa maxaa yeele faina lam yudkar calayhaa ismullaahi weye alla markaa wuxuu dhahay fakuluu cunow ilaahay mimaa kii dukira lagu xusay ismullaahi ilaahay magiciisa calayh korkiisa oo waa isinka ilaahay in lagu gowracaa in kuntum haddaad ahaateen biaayaatii ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaaya bisinka hadda xoolaha lagu gowraco axkaamta ku jirta iyo madaahibtu say isugu khilaafsan tahay waa noo imaanaysaa weyne oo waxaa noo imaan doona aayadaha dambaan ku bayaaninaynaa in markaasi waxaa weeye imaam maalik uu leeyahay in maaragtay bisinka lagu xuso oo bisinka lagu sheego marka xoolaha la gowracayo waa waajib u leeyahy haddii waxaa weeye la xasuusan yahay uu leeyahay cinda imaamuna ashaaficina waa sun uu leeyahay laakiin hadii ilaa yidhahdo madaahibta siday ka qabto waa noo imaan doontaa kulli madaahibta dhammaan ku sheegi doonaa ilaahi wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaala wamaa lakum maxaa lahantiina maxaa idinku dhacayow dha ilaahi oo anlaa ta'kuluu aydaanu cunayna mimaa kii dukira lagu sheegay bismillaahi ilaahi magiciisa caleyh korkiisa oo dabaaxi ah wal xaal qad xaqeeqee fasala alla uu caddeeyey lakum idinka idiin caddeeyey maakii xarama alla uu ka xarimay calaykum korkiina oo laydinkugu soo caddeeyey aayaddii xurrimad calaykum meytat oo waa taanku mari jirna suuratu lmaa'ide ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa lakum maxaa lahantiina maxaa idin ku dhacday ba ilaahay waa ta'kiid aayaddaanu oo waxaa ilaahay uu adkaynayaa waxa ismka ilaahay lagu gowracay in la banneeyey in la cuno maadu waxay noqonaysaa ismu istifhaamu mubtadaa lakumna khabarkeeday noqonaysaa waxaa la qadirayaa oo ay ka dhigan tahay ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaaday fii cadami adlikum weye cunid la-aantiinaan aadan cunayna macnaha cuna weeye wamaa lakum maxaa la-aantiina ah? hawdha ilahay maxaa idin ku dhacay oo anlaa taakuluu aydaanu cunayna mimaa kii dukura lagu sheegay ismullaahi ilaahay nebi ciisa alayhi korkiisa ow dha ilaahay walxaal qad xaqeeqee fasira alla uu caddeeyey amase fusira laydiin caddeeyey mafcuul lagu binaayey iyo faacil lagu bilaayay labada ficilba way bannaan tahay fusira la caddeeye ama fasira haddii la yidhaha markaasi faacilku wuxuu noqonaya alle fasala alla uu caddeeye ma fustila la caddeeye lakum idinka maakii xarama alla uu ka xarima ma xurima laga xarima alin korkiina oo waa taan soo mari jirna aayadde xurimat calaykum ilmeytatu waa taan soo marayna ilaa maakii mooyaane ayuu dhah ilaahay un iriftum laydiin dhibaato geliyey ilah isaga xaggiisa ilaa maakii mooyaane un iriftum laydiin dhibaato geliyey ilah isaga xaggiisa kaas waxaa weeye xalaalo idin yaha weeye oo xaalatulildiraar markii la gaaro waxa weeye kaasi waa noo imaanayaa ilaa laakiin istinaa munqadicaan marka dhigaynaa maakii mooyaane u ururti la idiin dhibaato geliyey iyo isaga xaggiisa kaasi waxa weeye wax maanic oo idinka reebaayo ma jiro haddii waxaa weeye xaalatularar aada gaartiin weye wa ina kaiiran wax badanow dha ilaahay wa ina kaiiran wax badanow dha ilaahay la yudiluuna ayuu dha ilaahay way luminayaan kayrkooda biahwaayin hawadooda ayay ku luminayaan bikayri cilmin cilmi keyrkiisa ayagoo ku sugan ina rabbaka rabbigaaga yowdha ilaahay huwa rabbigaagu aclamu allihii ogsoon weeye bilmuctadiina kuwa xadda gudbaa ilaahi waa ogi holooyinkaas hadda mushrikiinta ayaa kamida weeye alla wuxuu yihi wa ina kasiiran wax badan la yudiluuna in markaas ya la goyo iyo in la kordhiga labada waa la akriyaa qiraa'ataani sabciyataani weeye la yadiluuna haddii la yidhaahdo layaliluuna markaasi faacilay noqonaysaa waxaa weeye way lumaayaan weeye biahwaayim hawayaalkooda ayay ku lumaayaan waxa markaasi naftooda ay shahiinaysay ku lumaayaan oo meytadaas taxliilkeeda iyo keyrkeeda amase keyrkooda ayay luminayaan oy hawadooda ku luminayaan bikayri cilmin cilmi keyrkiisa ayagoo ku sugan oo wax cilmigay ictimaadaan aysan jirin ina rabbaka rabbigaagu dha huwa rabbigaagu aclam waa lii ogsoon weeye bilmuctadiina kuwa xadda gudbaaya rabbigaagu waa og yahay ow dha ilaahay wadaru katugow dha ilaahay subxaana wa tacaala daahir alismi ow dha ilaahay dembiga kiisa daahirkaa oo muuqda iyo wabaadinahu kiisa qarsoonow dha ilaahay calaaniyahu wa weeye calaaniyatahu wa yaan dhihi lahay wuxuu yidhi wadaruu kataga aahir alismi dembiga kiisa muuqda iyo wabaadinahu kiisa qarsoon in aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaaya alisma dembiga kasbanaaya sayjowna waa la jaasinayaa aakhiro bimaa kii kaanuu ay ahaadeen yaktarifuuna kuwa kasbada ayaa lagu jaasinayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadaruu ka tagow ilaahay amarkaan waxaa la amrayaa dadka mukalafiinta jin iyo insiba way ku jiraan weeye waana amarkaanu lilwujuub weeye dembiga kiisa muuqdayo kiisa qarsoonka tagow dha ilaahay sir iyo calaaniy wey marka culammadu qaar waxay yidhahdeen ismiga waxaa loola jeedaa zinadaa loola jeedaa qaar waxay yidhahdeen macsi dhammaanteedaa loola jeedaa waxaana layidhi carabta waxay jeclaan jireen zinaday jeclaayeenaa layidhi ninkooda marka sharabta lahoo qiimada isu haaya wuxuu ka xisoo jiray baa layidhi zinada oo daahirka ah ayuu ka xisoo jiray baa layidhi inuu zinada daahirsado meelaha zinada iska taallo oo markaasi waxaa weeye cinwaan kale inuu iska aado marka zinada wuxuu u samay jira si isqarsooyahoo sababta u zinaysa jiraa layidhi ninka aan sharafta ahayn markaasi waxaa weeye iska caadigaane asagu arrintaas ka mixishoo jirin baa layidhi markaasuu daahirsa jiriyey ilaahay marka wuxuu soo dejiyaa layidhi zinada in la xarimo daahir iyo baatinba in la xarimo aariga yidhaha macsi dhammaanteedaa loola jeedaa oo waxa daahirka waxaa kamida ah zinada iyo sariqada iyo macaasida jawaarixda ayaa kamida wey midda daahiriyada baatinkana waxaa weeye kibirka iyo xaqdiga iyo xasadka iyo cujbiga iyo istasuska iyo madaxtinimo jacaylka waxyaabahaasoo dhan macaasiyulqalbiyaa la yidhaah weliba culammada qaar waxay tafsiirka kaasaa ugu dhawo yidhaahdeen inkastoo midka hore uu waafaqsan yahay sabab nusuulka aayadda asageese waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab weye cibradu waa iskacaam weye qolada ha ku degtay weye alla wuu yidhi haddana subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa yaktibuuna alisma dembiga kasbanaayo sayzowna waa la jeesinayaa aakhiro bimaakii kaanuu aadeen yakhtarifuuna kuwa kasbada walaa ta'kuluuha cuninow dhayaahi mu'miniinow mimaakii lam yudkar aan loo xusin ismullaahi ilaahay magiciisa caleyh korkiisa wa inahu agligaasowdha ilaahay la fisqun dhaaca kabax weyowdha ilaahay waa dhaaca kabax wa ina shayaabiina shayaadiintowdha ilaahay la yuuxuuna way u waxyoonayaan oy ku waswaasinayaan ilaa awliyaa'ihim owliyadooda oo kufaartaa ayay u waxyoonayaan shay baadila liyujaadiluukum inay kufaarta idinkula doodaan shaygaa shayaadiintaay u waxyoonayaan wain adactumuuhum haddaad ku adeecdaan adeecdaanow dha ilaahay inakum idinku la mushrikuuna kuwa mushrikiina ayaa tiinow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanau watacaala walaa ta'kuluuha cuninow dha ilaahay mimaa shay lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa calayh korkiisa waxaan ilaahay magiciisa aan lagu xusin ha una unanow ilaahay hadda waxaa khaasatan loola jeedaa haa layidhi xoolihii la gowracayo weeye masalanba waxaa weeye inuu dhinto amase waxaa weeye lagu gowraco isinka ilaahay isim aan ahayn weeye waxaa se layidhi qof muslima wixii uu gowraco isagoon bisinka ku sheegin camdi ha uga tago nisyaanku ha ugaga tage xalaal ayuu noqonayaa sidaas waxaa qaba saxaabada cabdullaahi ibnu cabaas imaamuna shaaficina sidaas ayuu qabaa markii la yidhahdo markaasi madhab ahaan la yidhaahdo marka aayaddan tafsiirkeeda waa laysku khilaafaa layidhi waxay yidhaahdeen bacdulmujtahidiin oo aan haynin madaahibta afarta ah waxay yidhahdeen aayaddaanu waxay caam ku tahay shay kasta ayay caam ku tahay yidhaahdeen shay kasta oo la cunaayo weye marka shay kasta oo bisinka lagu bilaabin agligiisu ma banaanay dhaheen maxaa yeel aayadda walaa ta'kuluu ah, mimaa la midka caleyh yaa layidhi oo hadda markaas wixii la goyracaya kaliya loolama jeedo waxaan bisinka ilaahay lagu magacaabin oo ah cunaa loola jeedaa marka mujtahidiin oo aan haynin madaahibta afarta aho rakayan toobo ayaguna waxay leeyihiin waxaanba bismillaahi lagu bilaabin in la cunaaho ma banaanay leeyihiin culamada qaar waxay yidhahdaan aayaddaana waxay khaas ku tahay dabiixada sida madaahibta afartaa weeye oo qofku tasmiyadu basmalada ka tagaa layidhi markuu wax gowracaayo camdi ugaga taga amba halmaan ugaga taga dabiixadiisa wuxuu gowraca la cuni maayo dheheen ma la cunayo wuxuu gowraca waana xaaraamo yidhaahdeen qaarna waxay yidhaahdeen haddau ka tago camdi ugaga tago la cuni maayo weye haddau nisyaan ugaga tago amba caajisne masalanba akhras weeye waa la cunayaa saas waxaa dhahay maaragtay imaamu maaliki iyo abu xaniifa weye qaarna waxay yidhahdeen tasmiyadu waa suno haddii uu ka tago camdi uga tago ama nisyaan waa la cunayaa warkaasna waxaa dhahay imaamuna ashaafici weeye imaamu axmed laba riwaayay ayuu leeyahay mid wuxuu ku waafaqsan yahay imaamu maaliki midda labaadna wuxuu ku waafaqsan yahay imaamu shaafici weeye oo hadda waxaa weye riwaayada imaamu axmed ayaga ayaa isburiyaan weye marka haddii arrintaas ogaato aayadda waxaa lagu xambaarayaa maa uhilla bihi laahi wey faqadaa leeyihi maxaa yeele fisxiga kaas ayaa lagu fasiraa weye sida hadda noo imaan doonto oo fisqan uhilla likayr illaahi weye maytada waxaa weeye xukunkeedu macluum waaye oo meeshaan meelaan ahayn ayaa lagu soo ogaada iyadoo hadda ka horaanu soo marna weye saasaa markaasaa la leeyahy alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa ta'kuluuha cuninayda ilaahay mu'miniinow mimaa shay lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa aan lagu xusin waxaa magaca ilaahay aan ah loo xusin ha cuninow dhah ilaahi subxaana wa tacaala ah, masalaba waxaa weeye bian maata waa inuu iska dhinto shaygii maytada ayuu dhinto weeye oo dubiixa calaa ismi hayrii ama ilaahay magaciisa magacaan haynaa lagu gowracay oo ismu sanam ismulaasa walcuza walhubal iyo wixii lamid a sanam ayaa lagu gowracayoo loogu tawbeeyo loo sheego weye ah, saasaa la leeyahay weye waxaa la yidhi ruuxa kitaabiga isimka haddaysan ku sheegin islamarkaasina waxaa weeye ilaahay qayrkiisa uunan ku xusinaa layidhi waa la cunahaa layidhi ninka kitaabigaa haddaw kulmiyo gayri ismillaahi wa ismi gayrihi dabiixadiisa waa la cunaa cinda imaam maalik weye maxaa yeele wuxuu leeyahay se imaam maaliki ismullaahi yaclu walaa yuclaa calayhi weye laakiin ruuxa muslimkaa wuxuu leeyahay hadduu jamciyo bisinka ilaahay iyo isinka ilaahay kayrkiisa oo tashriiga ula jeedo cubuudiyada birtoodow noqonaya dawi xadiidkuna waa xaaraan weeye culimmada kale xataa saas way qabaan laakiin taas hadda ka hor aanu maaragtay aanu ku soo saxnay suuratulmaa'ida weye weynow kaasow dha ilaahay agligaasow dha ilaahay oo shaygaas waxa weeye bisinka aan lagu gowricin la cuno la fisqunow dha ilaahay dhaaca ka bax weeye khuruujun camaa yaxilu weeye wixii xalaalahay oo laga baxo oo laga tallaabsado weeye weynow adligaasow dha ilaahay la fisqun dhaaca ka bax weeye maxaa yeele ilaahay isimkiisa waxaan lagu gowracin oo biismi kayrillaahi lagu gowracay waxaa weeye khuruujun cani daacati weeye daacada oo laga baxo ayay noqonaysaa laakiin hadda sida aan aayaddan ku soo sharaxnay culummadu markaasi ahlu madhabka ay siday ka qabaan iyo bacdu saxaaba sida hadda aanu soo sheegno weeye oo xagga markaasi xugunka meeshaasaa loogugu laabanayaa alla wuxuu dhaa haddana wa ina shayaadiina shayaadiintooda ilaahay layuuxuuna waxay u waxyoonayaan oy ku waswaasinayaan ilaa awliyaahim weliyadooda kufaarta ah. wa ina shayaadiina shayaadiintu layuuxuuna way u waxyoonayaan ilaa awliyaahim awliyadooda kufaartaa laga wadaa wayna u waxyoonayaan liyujaajiluukum inay idinkula doodaan meytada taxliilkeeda idinkula doodaan inay maytadu ay xalaalta ilan meytadaasay xalaalnimadooda kula doogi jireen wain adactumum haddaad adeecdaan mu'miniina ayuu dha ilaahay ood ku adeecdaan arrintaas inakum idinkuna lamushrikuuna mushrikiina siin sida ayagoo kalentood ayaad idinkuna mushrikiintiina odha ilaahay casharkeenni intaas wuu ka egyahay wallaahi subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo labaad oo suuratu lancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay dabiixadii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay ayuu ilaahay noogaga soo waramay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxa isinka ilaahay kayrkiisa lagu gowracay oo la cunaahu agligaas waa fisqi oo daacada laga baxo wixii xalaal ahayoo laga tallaabsado weeye oo xaaraam loo tallaabsado shayaadiintu waxau dhaha ilaahay waxay u waxyoonayaan owliyadooda oo kufaarta si waxaa weeye kufaarta idinkula doodaan taxliilulmeyta haddaad adeecdaan adeecdaanow dha ilaahay mushrikiin ayaad idinkuma tihiin aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnayeeda u gelin waxaa sabab nusuulkeedu ahay baa layidhi abijahal iyo kayrkiisay eedaa layidhi waxaa markaasi la sheegaa inay ku soo degtay aayaddaanu abujahal ninka la yidhaahdo iyo sayidinaa cumar bin khadaab weeye amase xamzo amase camaar binu yaas amase nabiga ayuu ayase haal abijahal waa sugan yahay isagu laakiin inta kale kaayanteedaa laysku khilaafsan yahay saxaabada sayid cumar inuu yahay sayidinaa xamza sayidinaa camar binu yaasir ama rasuulkeena alayh salatu salam muu yahay aa laysku khilaafsan yahay hase yeeshee waxaa weeye uun qaacidadu waxaa imaanaysa eeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab weeye cibradu waxaa weye waa isticaam weeye marka masalkaanu kaafirka iyo muslimka labadaasu usugnaaday oo markastay joogaanba kaafir iyo muslim ayaa masalkan la sheegaayo ayuu usugnaaday hadii masalanba waxaa weeye la yidhaahdo waxay ku soo degtay abijahl iyo xamza layidhi abaajahl waxaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatusalaam ayuu markii maka la joogay ayaa waxa uu ku tuuray baa layidhi uuf ayuu ku tuuro ku halleeyey nabigaa layidhi marka arrintaas waxaa loo sheegaa layidhi xamzaa loo sheegay waxa abujahl uu sameeyey xamzana waxaa layidhi markaas wuxuu ka soo laabtaa layidhi ugaarow ka laabtay gacantana waxaa u jirta qaansadii uu ku ugaartay ayaa gacanta ugu jirtaa layidhi xamsana waxaa layidhi markaas mu'min ma ahayn nin islaama ma uusan ahaynaa layidhi laakiin waxaa weeye qiiradii oo casabiyadaa qabatay marka markii loo sheegay layidhi maxamed waxaa uus ku shubay oo dusha ugaga shubay abujahl ayaa waxaa layidhi xamsa isagoo xanaagsan ayuu wuxuu maaragtay soo qaabilaa layidhi abujahl ilaa markaasi waxa weeye ou ku boodaa layidhi ou ka kor noqdaa layidhi weliba waxau bilaabaa layidhi qaansadi ou gacanta ku watay ee ugaarta uu ka keenay inuu ku garaacaayo abujahalne daalim ayuu ahay laciinahe inuu u tallarucaayo oo maaragtay isu jejebinaayo oo u leeyahay yaa abaa yaclaa uu leeyahay kunyadiisa uu dhawaaqaayo sow arki maysid ninka kan waxa uu sameeyey caqligeenna ayuu ku jaahilnimo xugniyey ilaahyaasheeniyou caayey aabbaa'deenniyou khilaafay marka ma daraadiisa ad u canaananaysaa uu leeyahay iska celi maayo maxaa yeele waxuu rabaa in meeshaas oo wax ka helo xamka markaasuu dhahay baa la yidhi yaa idinka caqli xumau idinka caqli xumau dhahay waman asbahu minkumuu dhahay caqlan yaa idinka caqli xuman idinka caqli xumau dhahay maxaa yeele dhagxan baad caabudaysiin oo ilaahay qowrkiisa xamka markaasi xanaaggu wuxuu haddana dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuululah markaasuu islaamaa layidhi xamse maalintaasuuba islaama markaas aayaddan soo degtay oo xanaaguu weeye dirinba inuu islaamo ilaahayna waktigaas qadaray ayay keentaa layidhi qowlka marka haddii la qabto maaragtay xamse weeye sidaasaa soo aroortaa layidhi alla markaa wuxuu yihi awamin dul kaana ahaaday dha ilaahay meytan meyd ahaaday meyd waxaa looga cabirayaa kufri maxaa yeele kaafirku wax dhintoo kale weeye wax jira maahan gaal awamin duul ayuu dha ilaahay kaana ahaaday meytan meyd ahaaday oo kufri ku dhintay faaxyaynaahu dabeedna aanu noolaynoo hanuun ku noolaynay wajacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuura nuur nuurkaasoo yamsii bihi ou ku soconaayo fi naasi dadka dhexdiisa ou ku soconaayo kaman mallakeeya howdha ilaahay masaluuda masaladu waa sidas kusalaaliye la mallakeeya huwa isaguba si dulumaati mugdiyaala ku sugan laysa xaal uusan haynin bikhaarijin mid ka baxaaya minhaa dulumaadkaas ka baxaaya uusan haynin waa kaafirkii marka hadda midka hore waa sayd xamsa layidhi maxaa yeele sayd xamso waxa weeye kaafir u ahay kaafirnimadii ayaa ilaahay ka bixiyey ninkan midka dambana waxaa weeye abijahl weeye abijahl isaga waxaa weeye kufrigiisa ku dhintay alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala tacaala awamin duul kaana ahaaday meytan meyd ahaaday oo waxa weeye kufri meyd ku ahay faaxiyaynaahu dee ma aanu noolaynoo hanuun ku noolaynay wa jacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuura nuur nuurkaasoo yamshii biha uu ku soconaayo sinaasi dadka dhexdiisa oo xagga uu ku arkaayo waa iimaanke kaman malatoo yahay masaluhu macnaha kaman malatoo huwa isaguba si dulumaati mugjiaa ku sugan oo dulumaatulkufri ku jira laysa xaala uusan ahayn haddane bikhaaliji mid ka baxaya minhaa dulumaadkaas oo weligiis ku jira ku dhimanayo abujahal markii la yidhahdo abujahal ilaahay abaha uu sheegaba inuusan gaalnimada ka bixin laa weeye marka jawab alla wuxuu dhahay kadaalika sidaasoo kale sida waxaa weeye mu'miniinta iimaanka loogu qurxiyey ruuxa muminka ilaahay iimaanka u ziineeyey kadalika sidaasoo kalowdha ilaahay ziyina loo ziineeyey lilkaafiriina kuwa kaafiriinta ahowdha ilaahay maakii kaanuu ay yacmaluuna kuwa camal fala kaafiriinta waxaa loo qorxiyowdha ilaahay waxay camal falayaan oo kufr iyo macaasi ah weeye sida muminka waxaa weeye iimaanku uu qurxan yahay ayaa gaalka waxaa weeye gaalnimadu ay ula fiicanta wakadalika sidaasoo kalowdha ilaahay kamaa jacalnaa fusaaqa makata weeye akaabiraha sidaanu ugaga yeelnay fusaqada mako akaabirteeda akaabirta waxaa weeye maaragtay mako ayaa waxaa weye ilaahay waxaan dhihi lahay fusaqada oo maka joogta ayaa ilaahay akaabirti ka dhigay akaabirti meesha ugu weynaay oo dadka ay daba joogeen oo dadka xukumayey ayaa ilaahay waxaan ka dhignay leeyahay kuwii fusaqada ahay marka arrintaane waa arrin subo ilaahay oo laysku imtixaanayo meel kasta waxaa weeye dadka maaragtay mushrimiintiisa ayaa waxaa weeye madax ka noqonaya markaasay waxaa weeye dadka sidaasay u dhibaayaan wa kadaalika sidaasoo kalown ilaahay sidaan fusaqada mako aan akaabirteedu uwaga yeelnay jacalnaa waanu yeelnowdha ilaahay fii kulli qaryatin qaryo laasa kulligeeda akaabira muslimihaa mushrimiinteeda kuweeda waaweyn ayaanu u yeelnay oon madax ugaga dhignowdh ilaahay jacalnaa waanu yeelnowdh ilaahay fii kulli qaryatin qaryo la arko kulligeeda akaabira mushrimiyaa mushrimiinteeda kuwooda waaweyn ayaanu madax ugaga dhignow ilaahay waxaana loogaga dhigay liyamkuruu inay hagarsadaan fiiha waxaa weeye qaryadaas ahalkeeda ay hagarsadaan oy iimaanka ay jeediyaan maxaa yeele haddii dadkii mushrimiinta ahay oo fusaqada ahay hadday ayagu akaabir noqdaan dadki waxaa weeye intiisa kalaatood xaqa ayay u ka tartinayaan hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi wamaa yamkuruuna ma hagarsanayaan ilaa bianfusihim naftooda mooye dhagartaan ay dadka ku samaynayaan dadka lucafada ay siraayaan oy meelka ridaayaan ayaga ayaa naftooda kutoo noqonaysaa hudh ilaahay wamaa yamkuruuna ma hagarsanayaan hagarsanayaanoo ilaahay ilaa bianfusihim naftooda mooye lianna wabaalahu calayhi maxaa yeele arrintaas baaskeedu naftooda ayuu ku dhacayaa wamaa yashcuruuna mase garanayaan owl ilaahay ma garanayaan maxaa yl daalimku waxa uu samaynayo in shayga ugaga imaanayo asagu garan maayo waa iska samaynaya waydaa waqtigii ayuudha ilaahay jaa'atum ay u timaado aayatun aayad ay u timaado gaar ahaan ilaahay buu ka waramayo kufaaru mako qaaluu waxay leeyihiin lan nu'mina annagu rumayn mayno xataa nu'taa intiina laka siinaayo misla maakii masalkiisa uutiye la siiyey rasulullaahi ee risiisa la siiyey oo risaale iyo waxyi ah weeye maxaa yeele annagaa ka maal badan maxamed annaga ayaa ka da-weyn waxaasay dhihi jireen alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waidaa waktigii jaa'atum ay u timaadown ilaahi alumaku aayatun aayadown ilaahi aayad ka warramaysa calaa sidqi nebiye nabiga runtiisa calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay leeyihin own ilaahi lan nu'mina annagu rumayn mayno aayaddaas ma rumaynayno xataa nuutaa intii malaka siinayo mila maakii masalkiisa uutiya la siiyey rasuulullaahi bay rusushiisa la siiyey oo risaalo iyo waxyaawey qaala tacaala usuu qadaro ilaahay wuxuu yidhi allaahu alle aclamu allihii ogsoon weeye xayu meesha yajcalu uu yeelaayo risaalaatii risaalooyinkiisa ilaahay meeshuu risaaladiisa uu dhigaayo iyo heerka uu siinaayo isaga ayaa og subxaana wa tacaala ah, marka hadday ayagu nabiga xaqirayaan nabiga ilaahay baa doortay subxaana wa tacaala qof ilaahay doortane qof xaqiraad wax uga qaadaysaa uma jirto meesha ilaahay subxaana wa tacaala ku haboon diinta risaalada nabiga calayhi salaatusalaam uu soo dejiyey iyo qofki kaloo alla uu siiyane meesha ku haboon iyo dahabka ahl ahalka u alla waa yaqaan subxaana wa tacaala marka sida ayagu ay wax u sawiranayaan ama ay iigu isu haystaan ma ahan arrintu arrintu waa sida ilaahay uula la doonayo allaahu allowdha ilaahay aclamu alii ogsoon weyo caalimku ah xaysu meesha yajcalu uu yeelaayo waa la akriya mufrad risaaladiisa uu yeelaayo ah, ilaahay isagaa og baa macnaha mawdica oo saalixa u ah liwadciha fihi in lagu dejiyo weye waana dejinayaa weye wahaa ulaahi laysuu ahlan lahaa weye nimankaan mushrikiinta oo wax walba isku sheegaayo oo sanaadiidu qurayshane aalba u maahan u dha ilaahay ah marka ilaahay subxaanau watacaala asaga ayaa meesha u yeelaya rasulullah ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala meeshaas marka waxaa saaran waqaf laazima ayaa saaran markii la yidhaahdo xataa nuutaya mila maa uutiya rasuulullah xoogaa yar qadar ayaa la aamusayaa oo inti markaasi waxaa weeye eh, qadru dumaaniin oo kalaa weeye meeshaas marka waxaa saaran waqaf laazima ayaa saaran kabacdiya allahu aclamu xayfiyeed al risaalaati ayaa la leeyahay labadaas lafduljalaala dhexdooda waxaa la gelinayaa waxaa la gelinayaa waa la joogsanayaa wey marka in macnaha laysku gudbiyo ma banaanaa layidhi culimmadu waxay yidhahdeen bacd alculamaai waxay yidhahdeen caarifiina ducada labadaas lafduljalaala dhexdooda la ducaystaa waa la ajiibahay yidhaahdeen qaar duca oo khaasay u sheegeeno waxay yidhaahdeen waxaa weeye allaahumma man اladii dacaaka falam tujibhu waman اladii istajaaraka falam tujirhu waman اladii sa'alaka falam tucdihi waman اladii istacaana bika falam tucinhu waman اladii tawakala calayka falam takfihi yaa kawsaah yaa kawsaah yaa kawsaah bika astakiisu akifnii yaa mugiisu wahdinii hidaayatan min cindika waqli xawaa'ijanaa washfi mardaana waqli duyuunana waqfir lanaa waliaabaa'ina waliummahaatinaa bxaqi اqur'aani اlcadiimi wrasuuli اlkariimi biraxmatika ya arxam araaximiin ducadaas ayaa maaragtay la gelaahay yidhaahdeen laakiin hadda duco kasta oo lagu ducaysto waxa weeye waa u munaasabay u tahay meeshaan hadda taas kaliya maaha alla wuxuu yidhi sayusiibu ladiina kuwa waxaa asiibaaya ajramuu dimbaabay ayuu dha ilaahay oo warkaan yidhaahdeen sakaarun dulli ayaa asiibaayo dha ilaahay cinda allahi ilahi agtiisa ku asiibaayo fayusiibu ladiina kuwa waxaa asiibayo dha ilaahay ajran uu dimbaabay saqaalun bigi ow dha ilahay cindalahil agtiisa iyo wa cadaabun cadaab ow dha ilaahay cadaabkaasoo shadiidun oo daran cadaab shadiidana waa asiibah ow dha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yamkuruuna kuwa hagarsada ee bisaabi makrin weye makrigooda sababkiisa faman ruuxii ayuu dha ilaahay yuridillaahu alla uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa waasicinayaa sadrahu xabaskiisa lilislaami islaamka ayuu waasicinaya qofki ilaahay hidaaye uu la doonaayo waxa alla uu ka dhigaayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegayaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala faman ruuxuu yiridilaahu alla uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa waasicinayaa sadraw xabadkiisa lilislaami islaamka ayuu waasicinayaa ilaahay qalbigiisa ayuu wuxuu ku ridahaa laga wadaahade nuurow ilaahay qalbiga ka gelinaya markaasaa qalbigiisu waasac noqonayaa xaqa ayuu aqbalayaa sida ah, waxaa weeye xadiis ku soo aroortay sidaas ayaa waxaa layidhi xadiisay kusoo aroortay marka hadda alla subxaanahu wa khalqigiisa azali wuxuu maaragtayaa ka yeelaa layidhi laba qaybood mid shaqiya in mid saciida weeye haddana waxaa weeye labadaas qaybood mid walba calaamo ayuu u yeelay oo lagu garanaayo waxaa layidhi calaamada calaamatu sacaadada layidhaha liibaanta calaamadeeda qofku inuu saciid yahay waxaa calaamuha layidhi sharxu sadriya layidhi islaam saacad ilaah nagu sheegaayo sadrigiisa oo loo waasiciyo islaamka iyo inuu islaamka aqbalo weye waxauna markaas ku yeelayaa nuurka ilaahay subxaanau watacaala uu qalbigiisa gelinaayo nuurul iimaanka iyo axkaamta qalbigiisa ilaahay gelinayo calaamada taqaawadana waxaa kamid ahaa layidhi layqu sadri weye xabadka qofka oo cariiri noqdo oo islaamka iyo diinta iyo axkaamta ilaahay diidan weye iyo waxaa weeye inuu aqbali waayo haddaba ilaahay qayb walba aakhiro wuxuu u sameeyey qismigaa layidhi daar ay xasilaayaan ay degaayaan weeye dadka ahlu sacaadada ilaahay wuxuu u sameeyey janno iyo nimcadeeda kuwa ahlu shaqaawadaana ilaahay naar iyo cadaabkeeda u sameeyey maxaa yeele xadiisaa wuxuu ahay in allaha khalaqa khalqan ilaahay khalqa ayuu abuuray markaasu wa qaala wuxuu yidhi haa ulaa'i liljannati walaa ubaalii kuwaanu jannaday u sugnaadeen mana u aaba yeelaayo saan ugu abuuray bis yo u aaba yeeli maayo jannadayna gelayaan wax kaloo keensadaa xataa la fiiri maayo wa khalaqa khalqan khalqina alla waa abuuray wa qaala wuxuu yidhi haa ulaa linaayo kuwaana naartay usugnaadeen walaa uwaaliy mana u aaba yeelaayo marka waxaa weeye aayaddan waxaa lagu sheegayaa qismi walba waxaa weeye calaamadiisa weeye ilaahay addoonka markuu arsuqaa layidhi hadafkiisa waa wuxuu dejinayaa xalaawat aliimaan iimaanka macaantiisa ayaa qalbigiisa la dejinayaa weye marka waxaa la ogaanayaa nicmada ilaahay marka qofkaas inay ku weyn tahay asaguna inuu ogaado ilaahay nimcaweynu siiyey ayaa la rabaa taasliskeeda weli ahna waaba layska garanayaa wey oo qalbigiisaa ilaahay caraydi ka dhigayaa iimaanka iyo diinta u kahanayaa weye saasay markaasay noqonaysaa ilaahay haddana wuxuu yihi waman yurid ruuxa alla uu doono an yudilahu inuu baabiyeeyo yajcal sadrahu xadafkiisa ayuu ka yeelayaa alle layiqan ciriiri ayuu ka yeelayaa sadrigiisaa ciriiri laga dhigayaa waman yurid ruuxa alla uu doono an yudilahu inuu lumiyo yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu xadafkiisa layiqan cariiri buu ka yeelayaa oo waxa weeye xaqa inuu aqbalo ayaa xadafkiisa cariiri uaga jirayaa weye saasay noqonaysaa weye xarajan oo daran lawiqan cariiri ow ilaahay xarajan oo daran oo aad iyo aad shadiidu ah weye shadiidu layq weeye markaas kaanamaa waaba isagu ayuudha ilaahay yastacaddu koraayow dha ilaahay fi samaa'i samada marka iimaan lagu kallifo sida iimaanku lada dhib badan yahay waxay ka dhigan tahay asagoo layidhi samada kor layi hadda qof haddii la yidhaha samada kor aada iyo aaday ugu dhibaato badan ay dhibaysaa marka iimaanka raacitaankiisa samadaas kor iyo yeeliyo lamid wey Ah. ayaddaa markay soo degtay ayaa rasuulka waxaa laga su-aalaa layidhi sharxu sadrigaas markaasuu nabigu wuxuu dhahay huwa nuurun yaqdifuhu llaahu fii qalbi lmu'mini waxa weeye nuur oo ilaahay uu ku tuuraayo muminka qalbigiisa fayanshurixu lahu markaasaa qalbigiisa waasac noqonaya waana furmaayaa markaasaa rasuulka waxaa la dhahaa layidhi hal lidaalika amaaratun kaas calaamad ma leeyahay markaasuu nabigu nacamuu dhahay alinaabatu ilaa daarilkhuluudow dheh daarilkhuluud daartani waa inuu qofku u noqdo u daacadeeda la yimaado watajaafiya can daarilxuruur weeye inuu ka fogaado daartani waa daarilxuruur walisticdaadu lilmowti mowt inuu u diyaargaroobo qabla nusuuli mowti mowtka inuusan kusoo degin inuu mowt u diyaargaroobo riwaayadna waxay ahda qabla luqdilmowt bay ahaaday qofkii ilaahay subxaana wa inuu baadiyo uu doonayane sadrigiisa cariira ayuu ka dhigayaa oo aad iyo aad u dhibaato badan waxayna ka dhigan tahay asagoo layidhi samada kor la yidhi kadaalika sidaasoo kale ilaahay jacligaasaa la isaarayaa oo qofkii ilaahay uu doonaayo inuu hanuunsho sadrigiisa islaamka oo uu u waasicinaayo qofkii kaleentoodna ilaahay subxaana watacaala cariir uu ka dhigaayo kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay yajcalu yajcalullaahu alla waa yeelayaa arrijsa cadaabkowdha ilaahay cala aladiina kuwa laa yuumaan rumaynin kadalika sidaasoo kale yajcalu llahu alla waa yeelayaa arrijsa cadaabka weeye ama shaydaanka oo lagu sallido cala aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayno dha ilaahay wa haadaa midkaanow dha ilaahay alladii anta calayhi yaa muxamedaa laga wadaa midkaan adigu ad ku sugantahay sayidka ahow wa haadaa midkaanu siraadu rabbika rabbigaaga dariiqiisa weeye mustaqiiman xaali waa kii toosan oo aan qallo caanan lahayn weeye dariiqa aad ku joogto waa dariiqii ilaahay oo aan qalloocnayn u dhahay ilahay saydka maxamedka ahow qad xaqaagaa fasalnaa waanu caddaynay dhahay alle al aayaati aayadaha waanu caddaynay liqoomin qoom ayaanu caddaynay qoomkaasoo yadakaruuna oo waansamawd ilaahay aayadaha qur aanka waanu caddaynowd ilaahay laakiin yaa loo caddeeyey dadka waana qaadanaya dikriga waxa loogu khasisana ayaga ayaa ku intifaacaya dadka marka waana qaadanaya alla wuxuu dhahay lahum waxaa u sugnaatowdha ilaahay daarusalaami nabadgelyada daarteedi daarusalaama waa jannada weeye cinda rabbihim rabbigooda afkiisaw dha ilaahay lahu maxaa u sugnaaday dha ilaahay daarusalaami nabadgelyada daarteeda ayaa u sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda afkiisa wa huwa allana weliyuhum weligooda weeye ilaahay subxaana watacaalane waa midka amuurtooda maamulaaya wa huwa allana weliyuhum weligooda weeye bimaakii sababkiisayna wuu sugnaata daarusalaam kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala jannadu waxay doonaysaa sababay rabtaa naartuna kadaalika weeye oo dadku waxaa weeye ayagu asbaab bay la yimaadaan waxana alla ayaa bixiya bimaa fii sababkiisa udha ilaahay subxaana watacaala kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falowdha ilaahay way ku xusowdha ilaahay subxaana watacaala yooma maalin yaxshuruhum alla uu soo kulminaayo khalqiga jamiican xaal iyiin kuwa dhammuudha ilaahay oo markaas loo leeyahay sida tan marka waa daraf ficil oo muqadara ayaana nasbinaayo wa yooma naxshuuhum iyo wa yooma labadana waa qiraa'ataani sharciyataani wey wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin yaxshuruhum khalaa'irda uu alla soo kulminayo haddii keento yooma naxshuruhum aanu soo kulminayn oo mutakalimka la laga dhigo jamiican xaal yihiin kuwa dhan maalinta qiyaama maxsharkaa laysugu keenaya markaas waxaa loo leeyahay sida kan yaa macshar al jinni jinniga jamaacadiisiyow ayaa loo leeyahay qad xaqeeqee istaktartum waad badsateen min alinsi insiga waad badsateen wa qaala waxay yidhaahdeenoba ilaahay awliyaa'ihim owliyadoodii oo addeecay oo min alinsi insiga ka mid ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow istamtaca waa raaxaystay bacdunaa barkayna bibacdin marka kale ayuu ku raaxaystay wa balagnaa waxaana gaarnay oon soo dhammaysanay ajalanaa ajalkayni alladii ajalkaasu ajaltadana aad noo madaraysay qaala ilaahay wuxuu leeyahay caalisa canilmalaa'ikati annaaru naar ayaa maswaakum hoyadkiina khaalidiina xaalatiin kuwa ku waaraya fiihaa naartaas ilaa maa shaa allaahu wixii alla uu doono mooyaane oo awqaad naarta ina laydinka bixiyo shurbulxamiim laydin bixinaayo oo khaalidkeeda ee aayadkan noogu imaan doonta inna rabbaka rabbigaaguna xakiimun alliikuusiiba wey wuxuu sancaynaayo caliimun alliiku cilmiga weeye khalqigiisa caalim buu ku yahay maalinta qiyaamo markii khalaaiqda laysu keeno meeshaas waxaa lagu falleexaynayaa kufaarti iyo ahlulmacsiyadii ayaa lagu falleexaynayaa gaar ahaan waxaa weeye jin iyo insiyaa loola jeedaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala maalinta la soo kulminaayo khalaaiqda dhammaanteeda waxaa loo leeyahow dha ilaahay yaa macshara aljinni jinnigii jamaacadiisiyow jinniga ayaa khidaabka lagu bilaabayaa maxaa yeela macsida waxaa weeye asaga ayaa u sababaho asaga ayaa insaanka waxaa weeye macsida ku booriya yaa macshara jinni jinniga jamaacadiisiiyow jamaacadii jinnigow ayaa leeyahay qad xaqeeqehe istaktartum waad basateen min alinsi insiga waad basateen insiga maxay ku basateen biiqwaa'idkum waxaad ku basateen waad baadiyeyseen insiga insiga waxa baadiyeynaayo shayaadiinta ee jinniga weye qad xaqeeqehe istaktartum waad basateen min alinsi insiga waa basateen waxaadna ku basateen baadiyeen aad baadiyeyseen saasaa loo leeyahay saasaa marka allah yaha qad istabtartum weye min iqwaa'il linsi meesha mulaasaa ka hadsan insiga baadiyeyntiisii aad basateen sidaas markii ayaga khitaabka loogu jiheeyo ayagoon waramin ayaa insiga hadlaaya wa qaala waxay yidhaahdeenow dha ilaahay waxaa hadda maadi looga cabiraa lisxaqulquuc weye owliyaahum owliyadoodeen ilaahay kuwii addeecay oo min al insi insiga ka mid ah ayaa jawaabayo su-aashaas ayagaa ka jawaabayaa layidhi marka hadda waxaa layidhi su-aasha waxaa lagu soo jehaye jinnigee maxaa insugu wa jawaabaya waxaa layidhi jinnigu wax uu ku jawaabo gara weyn ahaal taxayulaa ku dhacaayo markaasaa insigu jawaabaya oo isaguna shayaadiinti oo maaragtay shayaadiin insigahay rabbana yaa rabbanaa rabbigaynu ayay leeyihiin istamtaca waa raaxaystay bacdunaa barkayna bibacdin barka kale oo waxa weeye insigu waxa uu ku intifaacay jinniga macsida oo u siinaynayo shahwaadka jinnigu isaguna wuxuu ku raaxaystay daacada insiga uu adeecayo ayuu ku raaxaystay oo waxa uu iska dhiga amiiru iska dhiga la adeecsan yahay insigana waxa weeye shaydaan shayaadiintu oo jinniga markay macsida u siineeyeen ziinadaas loo siineeyey ayay iyagan ku raaxaysteen wabalagnaa waan gaarnay leeyihiin ajalanaa ajalkayna alladii ajalkaasoo ajalkalana aad noo magaraysay waa maalinta qiyaamee hadda arrintaanu taxasur weye shalayso weye isoo qadaro qaala ilaahay wuxuu leeyahay calaa lisaanil malaa'ikati malaa'igta lisaankeeda alla wuxuu ugu dhahayaa annaaru naar ayaa maswaakum hoyadkiina naar ayaad ku hoyanaysiin markaas maxsharkaa la taagan yahay naartina hadda halkaa ayay taaganta xaalaatiin kuwa ku waaraya fiiha naartaas ku waaraayo ilaa maa shaa allah wixii alla uu doona maahee ilaa maasha alla isibnaha waxaa weeye shurbulxamiim waaye biyaha kululay cabaayaan oo khaarijka naartaa haddana lagu soo celinaayo oo uma ina marjicahum ilaa jaxiim yaftii doona ibnu cabaas waxau dhahay dadka ilaahay uu ogaado wey inaysan rumaynaynin ina rabbaka rabbigaagu caliimun xakiimun ayuu dha ilaahay allatiifal suuban wuxuu sancaynaayo caliimun alii ku cilmiga wey ilaahay khalqigiisa oo shay walba ilaahay maxalkiisa iyo booskiisa ayuu dejinayaa wakadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay waxaa laga wadaa kamaa matacnaa cusaata alinsi insiga kuwaysa cusaaddaa saan ugu raaxaynay iyo jinniga oy barkood barka kale ugu raaxaysteen jinniga ilaan cusaadiisa iyo insiga cusaadiisu adduunyadan way isku tamatucayaan oo waxyaabo zukrufalqowl hay isu waxyoonankaan soo maraynay markaasay macsidaasay iskula tamasucayaan wa kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay nuwallii waan uga weri yeelaynaa bacdo haalimiina haalimiinta barkood bacdan barka kalowdha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yasibuuna kuwa kasbadowdha ilaahay dhaalimiinta markaas ayaga ayaa istawalinaaya wakadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay nuwallii waan uwawili yeelinaa nuwalliidaan laba macnay ku timaadaan in wilaayo laga soo qaatay iyo in markaasi nuwallii bimacnaa nusallidu layidhaahna waa bannaantaa layidhi oo ilaahay uu leeyahay dhaalimiinta ayagaa isku sallidaynaa ayagaa la ysku sallidayaoo waxa weeye ayagaa islaynaya wakadalika sidaasoo kale nuwalli waan isku sallidaynaa waa dhihi kartaa bacla daalimiina daalimiinta barkooday dhee bacla marka kalan ku sallidaynaa waa daalim daalimaa lagu sallidaya bimaadkii sababkiisa kaamada yashumuna kuwa kasbada oo macaasi a ah weye ama ayagaa wilaayo isahoo ayagoo isxariirinaaya casarkeena intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu